الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمنكب بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وهجوتني غفرت calaa maa kaana minka walaa ubaali ya bna aadam law balagat dunuubuka canaana asamaa huma astawfartanii gafartu lak ya bna aadam law ataytanii biquraabi lardi khataayaa huma laqiitanii laa tushriku bii shay-a la ataytuka biquraabihaa makfira rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix cashirkan cashirkii labi iyo tobnaadu axaadiistii wuxuu ku saabsanaa alarbaciinaat lilimaami nawawiy raximahullah cashirkanaana ugu dambeeya cashirka wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka afartanaad xadiidka afartanaad raawiga laga wariyay cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cumar in badan buuna soo maray waan tilmaanay cumar ibn khataab baa dhalay waa saxaabi jaliila dadkii cimrigoodu batay cilmigooduna badnaa rasuulka dabadiina muslimiinta aada u anfacay fatwada iyo diinta laga qaadan jiray ayuu ka mid cabdullaahi ibni cumar bayna saxaabati wuxuu caan ku ahaa oo lagu yaqiinay aliqtidaau birasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam madiina markuu ka tago maka uu aado xaj iyo cumro wuxuu degi jiray ama safarkiisu bilow ha noqdo ama ha daalanaado ama yuusan daalanaanin meel alla meeshuu nabiga ku furtay buu ku furan jiray meesha uu ku tukadayna wuu ku tukan jiray meeshuu hargalayna waa hargali jiray meeshuu ku hoyayna wuu ku hoyan jiray kolkaas safarkiisii wuxuu baafajiyey cabdullaahi ibni cumar safarkiisi maka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay cabdullahi wax kala badaayo xataa meeshiisu baraha uu ku kaadiyey inuu ku kaadiyo dabiicadaasaa lagu yaqiinay kolka itibaac rasuulka loogu dayday wax lamida lamaan midbaa wuxuu keenay miro xalaala oo yidhi mirahaan cun nabiga cunayo weli maarag buy kolkaa intii nabiga isagoo cunaya arkaa igu filan kolkaa idinka iska cuna kolkaa wuxuu caan ku ahaa saxaabtao dhan u dheeraa xagga khaalisa birasuulillah waxaa la wariyey cabdullaahi ibni cumar lixdan goor inuu xajiyey kun goorna uu cumraystay kun adoonna uu xureeyey kun farasna uu fii sabiilillahi ku qof oo jihaadka lagu raaci jiray marka cabdullaahi ibni cumar nin qaali wa ah. waxoogaa masaajidkan seexan jiray buu yidhi dhalinyarada waaha ah. oo iska hurda badnaa nabigaa baraarujiyey walaashii xabsuu nabiga qabay markaasuu ku yihi nicma rajulu aquuki law yaquumu min alleyl rag walaalkaaba ah u fiican hadduu habeenkii soo kaco waaga inta ka dambaysayna habeenna ma socdaba uma noqonin kolkaa nicma rajulun buu kusoo baxay kolkaa cabdullaahi ibnu cumar ibn alkhataab waa nin yaable yakihiisi iyo aqoontiisa waxay gaartay cabdullaahi ibnu cumar rasuulka mar maalin maalmaha kamida asaxaabta inuu xujeeyey oo uu yihi geed baa jira mu'miniinta u eg nin ii sheegi karaa ma idinku jiraa markaasaa asxaabta waxay ku foofeen geedihii baadiyaha geed walbaa la sheegay baadiyaha geedkii laga doonay asxaabta waa ku guulaysan weyday geedkii nabiga inay u sheegaan markay asxaabta sheegi waayeen baa rasuulku usheegay yii waa geedkan timirta cabdullaahi ibni cuun baa yihi aaba wa idinka xisooday geedka aniga waa garta markuu rasuulka idinku xiray eesii geed manaafic badan oo mu'minka shabahaan jira yaa ii sheegaayo geedkaas inuu timir yahay geedkii waan gartay war maxaan sheegi weyday uma meel haddihii fadhiyo abubakar fadhiyo isagoo weli qaangaarin miyuu sheegi karaya odayaashaan ka xishooday buu yihi adduunyada waxa yaalla waxaan uga farax badnaa adoo geedkaa sheeg buyi haddaad ma xusutay maa sheegtid saacaddaana adlasdhaxeeya dad dadka waa la baqi jiray alla ilaah waxaa adduunyada wax yaallo maanta la ii hibeeya iga qiimi badnaa adigoo geedkaa sheega cabdullaahi ibni cumar waa ninka bukaariy isagaa marka xadiidka wariyey muxuu xadiidka ku saabsan yahay xadiidka mawduuc muhimuu ku saabsan yahay waxaan aynan xaqiiqadeedii fahmin een si kala moodnay wixii wax rasmi oo qiimi leh baynu moodnay iyadoo runtii aan xaqiiqaba lahayn wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur ana ma alxayaatu dunya lacibun walahwun waziinatun watafaakurun baynakum wa takaasurun fil amwaali walawlaad waxay lamid tahay ayoo galabta belbel yeelisad oo si fiican usoo qoorjeertay ayaantaas ayaanteeda qoorjeed u bahantay haa adigoo xamaamka inta galay si fiican u qabaysay adaa ismariyey maanta soo shaqeeyey caawo qabays labaad baad u bahantay kiisaaka kuguma fila adigoo si fiican u qabeeyey ashaad rabtaa caawa haddana waxaadaba waa taas waxaas necba maa waa filis daqiiqooyin soconayo dabadeedna dhammaanayo markaasaa si walba ilaah noogu sheegay wadrib lahum masala alxayaati dunya kama in anzalnaahu min asama fakhtalata bihi nabaatu lardi faasbaxa hashiiman tadruuhu riyax wakaana allahu calaa kuli shayin muqtadiran isagoo roob badan dahay dhulka waraabay weliyaalka jabiyeen meeshii la abuuran jirayna la abuurtay taan la abuuran jirinna xaas ka soo baxayo doog saddex bilood yuu doogii qoyanaa la daaqayay waa angegay jilaanaa yimid dabaylaa timid qoraxaa timid caleentii daadatay dabaylaa la tagtay sidaasoo kale weeya adduunyada kolka adduunyadaasuu run ka sheegaya marka wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa labada garab i qabtay cabdullahi bin cumar baal markaasuu yili buu yihi kun fi dunya kaanaka gariibun aw cabiru sabiil adduunyaa isku ballaarinin wax rasnaana moodin waktiga kaa qaadin midin bay ku qiimi leedahay masraxatu laakhira aakhire in loogu tabcado ay qiimin ku leedahay oo wixii aakhire kugu anfici lahaa aada ku samaysatid wailaa iyada waxay tahay lama bilmunaasaba in radia allahu tacaala wa ardaahu wajacala aljanata maduwa shircali baa saxaabi famadaran u yimid waxoogaa ilgeeriye le madar cudurkiisu culus yahay tii waxoogaa isxumaynayuu ah wuxuu yihi maa isla codaynaya kii xanuunsan ayuu ku leeyay wuxuu yihi waxaad ka walbaartay hadduu aakhiro ahaadana waa fiican hadday adduunyo ka walbaaraysana wax naflood ka tagtay oo nin weyn isku dhajiyo meeshaan ma yaallaan adduunye markaad sii wado soo wado lix shay baa ugu fiican ka waxaa wey manka naag la guursado oo la qabo oo loo galmoodo iyadana waxa iyadaas ugu qiimi badan ee qur-aanku uu yidhi markii uu tilmaamayo waxyaalaha addunyada looga raaxaysa ziyina linaasi xubu shahawaati min anisa uu ka bilaabay wuxuu yihi mabaalin fi mabaali waxa weeye meeshaad ka kaadinaysay adiga iyo meesha iyaday ka kaadinaysay labadoo la isdhexgeliya maxay qiimu leeyihi wax la ursaduu dadku jecel yahay waxaan la ursanayo sanka lagu qabanayo ambar baa ugu qiimi badan isagana ugaar saaradeed wey ugaar saaradeed wey wax la xirta xariir baa ugu qiimi badan baxdi xaarkii wey wax la dhadhamiyo malab baa ugu macaan shini xaarkeedi wey taadiid markaa la fuulo faras baa ugu fiicnaa raggaa lagu laayaa muxuu qiimileey kolka ilaah aakhire ishuubidha laakiin adduunya wax loo ooyo oo laysku dhejiya ugama adan tegin dedigeedaba qiimi male niman wuxuu isku dhejiyaana maa sidaasuu ugu waaniyey kolka cabdullaahi ibni cumar xadiiskan u wariyey mawduuciisa wuxuu ku saabsan yahay adduunyada runteeda in lays agtaago aan la moodin si kale alxadiid alarbacuun xadiidka afartanaad can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar xaggii baa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo canhuma cabdullahi iyo cumar labadaba xaggooda qaala cabdullahi ibni cumar wuxuu yihi akhada rasuulullah alla rasuulkii wuxuu qabtay sala allahu naxariis allaha badiya calayhi cala rasuul rasuulka korkiisa wa aalihi inta rumaysan raacday korkood naxariis eebaha ku badiyo wasallama suubanaha iyo inta raacdiya inta rumaysay say u dhan yihiin korkood nabadgelyo allah ku badiye bimankibiya labadayda garab ama bimankabi labada garab buu nabiga sidan ii qabtay faqaal kolkuu labada garab i qabtay ka gadaan waa hadlay suubana wuxuu yihi kun cabdullaahi waxaad ahaataa fi dunyaa intaad aada nooshahay ka anaka adiga oo hariibun ilmirigla khariib ninka yimaada meeluusan aqoonin dadkeediiyo dalkeediiyo dunyadeeda way isiisa wareegeysanayso waxay isu raadinaysaa inay kuma casiso waxyan garanay waa ka boodaysa laakiin waxay garanaysa waa ku nagaanaysa kolka ilminigla khariibka la yihaa isiisaa wareegayso waxaan u arkay ama waa uu la yaaban yahay ama ma yaqaan ama wuxuu yaqaan buu goobaya kolkaa ishiisaa mirriglaynaysa kolkaa khariib adduunyadaba intaad joogto waxaad noqotaa nin khariiba markaa qariib waa maxay ninku markuu qariib yahay ma farxo dadka iskuma dhajiyo ma murmo ma diriro waa nin urursan oo ishiqaataha oo gabanaya oo isdhubayo kolka adduunya intaad joogto o dhanba dhaqankaagu sidaa ha noqdo isballaarin iyo muran iyo buuq iyo qof walba qoorto ugal iyo wax walba isku suqli taas ha yeelin kuwa adaataa fi dunya adduunyada gudaheeda waxaad ku ahaataa ka anaka sidii adiga aw gariibun ilmiridlaa aw caadiru sabiilin talaafa ka daran midnaa baabuurka ay dantamaysa baabuurta oy marayaan haddaad kusoo beeganto is-uruurin iyo degdeg iyo dadaal baa lagu maraa sidaasoo kale sidii nin jid gudbaya ha ku ahaato dabeecad iyadana macnihii horun bay sii adkaynaysaa inaan la isballaarin adduunyadana la isku weyneyn maxaa yeelay iyada say u dhan tahay addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir qofka muminka xabis bay u tahay iyada mar hadduu dhaafo barwaaqii jannuu ku dhacaya godkaba laga bilaabo waxaa xadiid ku soo arooray qofka mu'minka goorta afada uu qaba naagtuu qabo ay cadaadinayso ay cadaadanayso inay naagihii jannada loogu talagalay leeyihiin marti buu ku yahay habeenuu kula joogaya ee yahay dulligaa ah, martida hacadaadin marna wuu kusoo faaruqaya noo imaanaya habeenaduu kula joogo saasay u yidhahdaan naaga jannada u jira hadduu mu'min yahay idan qofka mu'minkaa janno intuu joogo waa masjuunin cabdisan buu lamid yahay raaxa ma qabo raaxadiisu waa goorma xaggaa markii la tago idan meeshaad ku xabisnay in intaad meel qulma wado isku ballaariso waktiga isoo qaato ninkii baa kaala tariyey kun waxaad aata fi dunyaa addunyada gudaheeda ku aata kaanaka sidii adiga oo qariibun ilmi rijlaha aw cabiru sabiilin ama jid jid baayo cabdullahi sidaa markii rasuulka ku yidhi warkii nabiga sida u galay arag warkii nabiga sida uu u galay arag wa kaana bnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa radiallahu ilaa raali anahu taala alla korahaye canhuma cabdullaahi iyo cumar labadaba yaqulu mid yihaahda idaa amsayta qofku markaa ayuu ku dhihi jiray wuxuu ka duulayaa warkii rasuulka isaga uu ku yihi idaa amsayta haddaad galabaysato oo duhur ba gaarto falaa tantadiri sabaax subaxdii ha sugi ee wixii camala inaad subaxdaas gaaraysaa lama hube wixii camale saalixa ee adduunyadaadi iyo aakhiraada kugu anfici lahaa qabso galabnimada hadhihin berri baan waxaa samayn doonaa beri inaad gaaraysiyo waxaad weyn doonta yaawg lama oga kolkaa wixii camal saalixa ama masaalixu dunya ama masaalixu laakhira waxba dib ha u dhigin daqiiqada aad doonta waxaad ka gaari karto ka qabso wakaana bnu cumar wuxuua radia allahu tacaala canhuma yaqulu mid yiraa idaa amsayta haddaad galabaysatid falaa tantadir ha sugin asabaaxa waa beri cagsigeedu waidaa asbaxta waaga hadduu kuu beriyo saaka way iska nasanaya galabtaa wax qabanaya yaa huba galabta inaad gaari maxaasan la kulmay suwaaqil maxaa ah kugu soo beegan ma ogin kolkaas waxa wey adduunyadaba intaad joogtid daqiiqadii aad heshid daqiiqadaasi camal saalixa iyo adigoo wanaag samaynaya ha ku gudubto waktigeeda dib ha u dhigin waidaa asbaxta haddaad waa beriisato falaa tantadir ha sugin almasaa galab cabdullaahi dadka wuxuu ku oran jiray wakud qaado saxaydaadii ku anfici lahayd aakhira min sixatika caafimaadkaaga limaradika xanuunkaada oo haddaad maalmo caafimaadsan tahay ha haqaldamin caafimaadka inaad ku waaraysa hamoodi in cudur kugu soo beegan yahay ku talagal oo caafimaad u heshay baad cudurna u helaysaa kolka ayaantaad caafimaadsan tahay camal weyn same maxay markaa noqon ayaantaad cudur kugu yimaad ayaantaad caafimaadka qabtay camalkaad samayn jirta lagu qoray kolka waxa weeye awqaadaada ma sina daa'iman isku simatii mar waad caafimaad qabta marna cudur baa ku haya marna dhalinyaraa tahay marna waayeel baa tahay mar nin gurigiisii joogo muqiimaa tahay marna musaafir baa tahay awqaadaas aada liibato eed ama musaafirka tahay ama waayeelka tahay ama xanuunsanaysa inay cibaadadaada iyo daacaada aada samayn jirteen isqaamaysaa waa hubaan waxaa lagu qorayaa markaad gurigaaga joogtay eed dhalinyaro ahayd ee caafimaad qabtay cibaadaad samayn jirtay sibaa markaad ama waayeeshay ama xanuunsatay ama safartay lagu qoraya idan inta aad caafimaadka qabto awqaadaas aad caafimaadka qabto eed dhalinyaro tahay xoogaa soodinta iska dur cibaadada bad iska rix soodinta qur-aanka taa waa uu tilmaamay watini wazaytuni wa tuuri siniina wahada albaladi alamin laqad khalaqna linsaana fii axsani taqwiim uma radadnaahu asfala saafiriin ila aladiina aamanuu waxamiluu saalixaat falahum ajrun hayru mamnuun ajrigii hore ee markuu caafimaad qabo ee gurigiisa joogay saabka uu samayn jiray baa loo qorayaa markaanay ku timaado acdaar samaawi ah acdaarta samaawiga min allahi ka imaanaysa waa yeelnimadaa kamida iradaa kamida waxaa kamida qofka inama dhiig ku dhaco haweenka ahayd amay dhasho inaadaysan mayso maxaa loo qorayaa markay caafimaad qabta iyan dhalin ibaadaysa may jirtay ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat falahum ajrun hayru mamnuun bay leeyihi cabdullaahi baa sidaa ku talin jiray wuxuu dadka ku orin jiray wakud qaado saxidaada iyo jiscinkaaga iyo cibaadadaada min sixatika caafimaadkaaga ka sahay qaado dee maradaisa xanuunka kugu iman doona u sahay qaado wa min hayaatika noloshaada noolaan maysid bimawtika geeridaada intaad dhimato oo xabaan lagu geliyo ee camalkaagu go-ayaa oo sawaab ku soconaya uusan jiri doonin ee maalmaha aada nooshahay baso camalka wa min xayaatika adiga noloshaada ka sahay qaado bimawtika u sahay qaado cabdullaahi ibni cumar dabeecaddaana waa u laha cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu wuxuu yihi aniga iyo hooyaday oo derbi naga dumay samaynayna ayaa rasuulka way ka soconaya na soo dardaray markaasuu yidhi yaa cabdallahi maa haada waxaad adiyadu u hooyaha samaynaysaan qaraabu rasuulku reerka laa xafsuu qabay binti cumar oo cabdullaahi la dhalatay faadimo binu madcuun baa dhashay labadooda saxaabiye jaliilaa dhashay rasuulka saddex u tahay cabdullaahina hooyay u tahay markaasuu yihi mahada ya cabdallah aliya duqdii maanta way isu timaadeen maxaad samaynaysa markaasaan yaa rasuul allah derbi baanu samaynaynaa qadwa derbigana noo dhisnaabaa jilcayo waxaa derbiga lagu iyo qoryo la sursuray oo dhoobo la mariyey waxaan hadeer marbacyada loo yeelay meesha ma yaalin ma jirin heerka adduunye ma gaarin markaas mix iyo laba baal bay ahay kolkaas derbi waa ulo la sursuray oo inta l aw lagu xiray dhoobo kolka laga mariyey muddo dheerba gaari maayaan kaas aboorka iyo xoolaha ku ruganaya kala duurayo haddana sidii baa lagu soo celinayay fala nuslixu hadda waa hagaajinayna faqaala rasuulkii wuxuu yihi almru asrac min dalik axwaasha ilaahay uu keenayo ama geerida ama xanuunka ama adduunya gadoonka derdega intii laga dhiso uu cadaan ka gaaro howlaha adduunka wuxuu ilaa samaynayo baaba ka degdeg baa xolea gaari maayo cabdullaahi bnu mascuudna radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulka wuxuu noo sameeyey takbiiro saasuu meel intuu u xariiqay oos koobay yuu xariiqna dhex mariyey xariiqaas waa ka bilbixiyey koobidii banaankuu ka geeyey markaasuu xariiqee dhexda uga sameeyey markaasuu yihi rasuulku insaankiina waa kan xariiqan dheer ee jiitinta ka dhexbaxayna waa amana ilaan qorshaha dhimashana uguma jirte adduunya dhanna waa noo wada qorshaysan tahay inaan ayaanba mid isku tusin ka faraxalinaan doonin ayaaba isku duula ayaanba mid kolkaas insaankiina waa kan amalkiisiina waa kan oo weligiinu waduu rabaa ajalkiisiina waa kan kooban kolkaa isagoo hawadiisii sii tooxan tahay ajalkiibaa imaana intaan ajalkii la gaarinna xaqiiqe eeriga nabiga sameeyo wuxuu yimi waxaana masaa'ibaa dhexda ku jira haddana tan hadduu ka baxsado tanaa qaniinaysa tan hadduu ka baxa tanaa qaniinaysa kolkaasuu kaxa kufayo ajalkiibaa imaanayo hawadiina waa kasii dulbaxsan tahay waxaynu kusoo marnay fi suurati alxujur fii surati lcijri iyadoo amanka dheer hawada la seexayo cirka lagu sareerayo la caayay darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulihim ilmalu fasawfa yaclamun gaaladii baa markaa la tilmaamayo amalka iyo hawada ciidda ka badan lahay darhum yaakuluun wayatamatacuu wayulihim ilamal fasawfa yaclamuuna ciriximada ku dhacday waa ogaan doonaan iska daa baktigooda ha sameeyo ama qofka muslimka waxaa lagama maarmaana habeenkii gabalkiisu dhacaba in wasiyadiisa dardaarakiisii qoray waxaasa aniga laygu laha alla waxaasaan muslim ku wixii taqwiyo salaax iyo wanaag inaad ahalkaagiiyo adduunyada u dardaaranto amiiru lmu'miniin caliy bni abi taalib ayaa asxaabta la hadlay waa kii amiirulmu'miniin aha min alkhulafaa raashidiina kamid aha wuxuu irtaxala fi dunyaa mudbiga adduunyadii dhaqaaqda waxay otay iyadoo dhabarka jeedisay oo aan soo laabanin oo inaga laga soo bilaabo nabigeena maxameda calayhi salaatu wasalaam iyo ummadaan nahay kulligeed ayaa nabigeennana loo yaqiinay nabiyu aakhiri zamaan inagana loo yaqaanay ummadii adduunyada ugu dambaysay kolka adduunya intaynan inagaba abuurnayn bay dhamaatay kolkii layna abuuro nabigeeni iyo inaga waktigeedii lasoo gaaray bayba daba teerahay waxyar baa kasii musuus laha wuxuu iska dhamaaday kolka cali baa hadlayo waktigiisii kun iyo afar boqol sano ka hor muxuu yihi irtaxalat dunya mudbira addunya guurta iyadoo dhabarka jeedisay wartaxalat alaakhiratu muqbira aakhirana waa soo guurtay iyadoo na soo aaday walikulli waaxidatin minhumaa banuun aakhira wiilalay leedahay adduunyadana wiilalay leedahay fa kullu ummin habar la arkaaba yatbacuhaa waladuhaa waxaa raaca ilmaheeda takunuu min abnaai alaakhira walaa takunuu min abnaai dunya wa idinla talinaya wiilashii aakhira noqda tan tagtay tan soo socota aad ka qayb gasheen boosasaad jannada ku yeelateen fakunuu min abnaai alaakhira aakhira wiilasheedii kamid noqda walaa takunuu min abnaai dunya adduunyada wiilasheedii ha noqonina falyawma camalun walaa xisaab maanta camal shaqaa jira lays xisaabi maayo wagada adduunye markay dhamaato aakhira la tago xisaabun walaa camal waxaa samaysay aayayaa lagu leeyahay shaqo ma jirto kolkaa maanta daarulcamal baa la joogaa berina waxaa la tagayaa daarulxisaab kolka inta jaaniska la haysto in laga faa'iidaysto wey adduunye inaana lagu khatalmin wey xadiidka macnaha qiimiga badan buu tilmaamaya in adduunyada inta laysku ururiyo aakhiradii laga fara qabsado cabdullaahi ibnu cumarna saana u dabeecadahay uu dadka ku waanin jiray waa sidii uu nabiga ku yiri qowl iyo ficil baa laysugu daray ihtimaamka waxaad ka garanaysa qofkaad u rabta hadalka inuu galo ood la iyo ahliniyo wanaag idiin dhaxeeyo inaad la hadashid kuma daysid dhamaansidaa gacanta waa soo jeedisa gacantaad qabataa kolkaasaad si dhaba wax ugu sheegtaa kolkaa cabdullaahi nabiga intuusan la hadlin buu labada garab qabtay isagoo labada garab hayo yuu yihi kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabinu sabiil kolkaasoo cabdullahi dadka ku dhihi jiray idaa amsayta falaa tantadir isabax waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasa wakul min sixatika limaradika waxayaatika limawtika rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari baa xadiidka wariyey alxadiidu alxaadi walarbacuun xadiidka kow iyo afartanaad can abi muxamedin maxamed abii xagii baa laga wariyey xadiidkan ka weye afartanaad ninka laga weriye waynoo cusub yahay cabdullaahi bni camr bni alcaas bni wail asuhmiy lqurashiy cabdullaahi bni camr bni alcaas axad cabaadala dhowr inuu cabdullaahi yaa la oran jiray oo cimri iyo cilmi alla ah isugu daray buu mid ahay rag cabdullaahi bni zubayr iyo cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cabaas cabdullaahi bni camr bni alcaas abaadalada cimriga iyo cilmiga lahay cabdullaahi bni mascuud waa cilmi badnaa laakiin waa laqmaday kolka abaadeladii yuu mid ka yahay abu hureyre markii la weydiiyey xadiidka aqoontiisa ninkii uu yihi waiga dheeryahay waa ninka ilana wuxuu ka dhigay anigana waa xifdin jiray wax ma qori jirin isagana wuu qori jiray ma xifdin jirin isaga wuxuu maqlay ma dayacmin aniga wax badan baa iga dayacmay kolka haddii kawlabaa xadiidka la yidhaah cabdullaahi bni camr bni alcaas baa dheeraad igale ninkuu yiri cabdullaahi bni camr ibni lcaas dhasho wuxuu leeyahay yaable ninkii taqiga ahaa ee soonka badnaa ee cibaadada badnaa ee yaabka lahaw isagii rasuulka markii dambe waxyaalo badan ay kala muteen kolka cabdullaahi bni camr ibni lcaas camr ibni lcaas isagoo labiyo toban jira ku tabargal oo odaga camara daahiyatulcarab baa la oran jiray abawaan xakiim u ahaa waa ninkii qaaciro qabtay masar furayn kuwaagii abaanduulayaashii waaweynaa iyo asxaabtu kamid ahaa markaasaa isagoo labiyo toban jir uu tabargaya naag baa lagu daray cabdullaahi ibni cumar bu cabdullaahi ibni camar buu dhalay labiiyo toban san ka weyn kolkaa laba is labada isaga dhow rag lama hayo laakiin dumar waxaa la hayaa sideed iyo toban jir abooto ah sideed iyo toban jir aan labaatan gaarin oo abooto ah la arka sagaal ku tabargashay midaa lagu daray kolkaasay gabar iyadoo sagaal jira ku curata tii ay ku curataa markay aba abootadii iyadana sagaal jirta toban gasho abootadii laba sagaalad waa sideed iyo toban tii dambana nin aan lagu daray kolkaasaa sanadkiia isla lahayn iyadii abarta kolkaas dumar saasaa loo arkay rasuulka waxaa isha igmayn dhalina sagaal buu ku guursaday laakiin laba nin oo isdhasha oo labada isaga dhab saariixda laguma hayo cabdullaahi iyo camr ibn alcaas marka cabdullaahi ninkaa qiimiga badan ee cibaadada badnaa buu ahaa cabdullaahi ibn camal qurashi wey bani suhmi wey ilaa qudradiisa yukhriju alxaya min almayit amr ibni ilcaas oo ninyaa badana iyo cabdullaahi buu dhaloo kasii daraa adoogood caas ibni waail malcuun taaladii waaweyneed ee qurash wey habaab bay dhalatidii saxaabiga ahaa ee farsamo yaqaanka ah, ninkii seefaha iyo warmaha ka tuntay ee yimid adoon maxamed beeninin ku siin maayo ujradi wuu kula heshiiyey markuu seefiya warmil ka qaatay buu yidhi ku siin maayo lacagtaynu ku heshiinay haddaadan maxamed ka kufrinin saxaabiga waa carooday aqlaa shay cindahu iimaankiisi baa la fara saaray markaasuu yihi laa akfuru bimuxamed xataa tamuuta watudcaf watudkila naar kolkaad dhimata oo qiyaamo la gaaro lagu soo bixiyo oo naar lagu geliyo markaas kadib baad muxaaka kufri doonta markaas kufri sameey ma jirto kolkeedba waa dhamaatay marka kufri saaniya adduunkay jirta xaggaas ma jiraan kiibaa isna caroodoo yiri waa yahay dad waxaad rumaysan tahay meeshaas ad sheegaysaa laygu naarayo ee caruur iyo xoolaba ii jiraan kuwaasaan kaa siinay noo kala kaxee meesa qur-aanku marka sidii buu sugaaday xumaysa iyo edabdaradu caas ibni waayil ku hadlay afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la-uutayana maalan wawaladan atalaca alhayba am itakada cinda araxmaani caadan kalaa sanaktubu maa yaquulu wanamudu lahu min alcadaabi maddan wanarifuhu maa yaquulu wayatina farda ninkay ku timid caas ibni waaye asumiye camr ibni alcaas buu dhalay camarna wuxuu dhalay cabdullaahi bni camr ibni alcaas yukhriju alxaya min almayit gaal dhintoo uray baa kasoo saaraya min saalixotaqia oo weliga waa cabdullahi bni camar oo kalea ama amr bin caas oo kalea ama kasii fiicanba ibraahim awoogis aadar buu ahaa raxmaan buu dhalay kolkaa waa qudro eebe in gaal xun laga saaro ninkan oo kale awood alla wey can abi muxamed yaa loogu kuyoon jiray maxamed adoogi xaggii waxaa laga wariyey abu muxamed waa kuma cabdullaahi bni camr bni alcaas ahaa radia allahu canhuma kolkaa ducada u gudina meesha afar nin baa lagu sheegay muxamed iyo cabdullaahi iyo camar iyo caas waa afar labada dhacwo maxamed ducada wax kumale sababto ah waa taabici saxaabi maa caasibnil waa in la ducada wax kumale sababto ah waa gaal mushriga canhumaa tasniyada waa cabdullaahi iyo camar labadana laba saxaabia oo loo ducaynaya qaala cabdullaahi bnu camar wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala rasuulullah alla rasuulkiisa wuxuu yihi sala allahu naxariisa la abadiyo calayh rasuulka korkiisa wa aalihi intii rumaysa raacday korkooda ilah naxariisa kitu la imid waxaa la isku xidhay mutaabacada rasuulka la raaciyo imaan haddaan rasuulka la raacino qawlan wa ficlan wixii ka sugnaaday lagu dayanin macnaheedi inaan la rumaynin waxay taas waafaqsan tahay qawlu lmawla tabaaraka wa falaa warabika la yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu bianfusihim xaraja mima qadayta wayusalimu tasliima ayadu sababu nuzuul bay lahay sababkay ku timid wuxuu ahaa zubayr ibn alcawaam iyo wadaad kale oo ansaari ah radia allahu canhuma ayaa beer daris ku ahaa markaasaa beertii la waraabinayo xoogaa biyaa la helay keliyaal baa lagu waraabiyaa dhanka keliya ka yimaada zubayr baa waxa weeya kolkaa marba ninka xiga xagga biyaha inuu waraabsadoo kale usoo gudbiyow ansaarigii baa kululaaday intuu zubayr waraabsanayay dacwuu ku kuusoo nabiguu ku dacweeyey oo uu yidhi ninkaa biyihii waa ii diidan kolkaasaa nabiga zubayru yeedhay wuxuu yidhi yaa zubayr asqi wasarix ilmaa lijaari beerta hore u waraabso una siidaa ninkaa kuu dariska ku sii biyaha markaad beerta ku waraabsato ansaarigii waa xanaaqay beerta waraabsaba ninkan haddii la yidhi waa xanaaqay wuxuu yihi an kaana bnu camatik waxaad soo uleedahay eedada inay dhashay miya zubayr ibn alcawaam dhowr goor bay nabiga qaraabo ahay awalan zubayr safiya cabdilmualib baa dhashay rasuulkana cabdullaahi cabdilmualib baa dhashay kolkaa zubayr iyo nabiga waa ilmaabtiya eedow marka labaad ooriya walaal weeye zubayr wuxuu qabaa asma binta abibakar nabigana caaisha binta abibakar buu qabaa marka labada haweenay qabaan baa walaala marka saddexaad zubayr ibni lcawaam ibni khuwaylid rasuulka naagtii ugu horeysay qiimiga badnayd ee caruurta u dhasayna khadiija bintu khuwaylidu oo kolkaa zubayr khadiija eedaruma u khadiija eedarumowa markaasuu baari ahaa zubayr geesina ahaa markaasaa rasuulka yihi likulli nabiyin xawaariy nabigii la arkaba nin jacaylkiisa u gaar yahay oo dheerkii wadnaha ugu jiraa jira wa xawaariyi azubayr aswatulaxbaab markii lagu jiray buu nabiga yihi waxaan raba wax gaalada iisoo jaas xogteedii i keena yaa rasuulilah aniga waryaa raacayo qof qofkaa la waayey anaa ku filan dhowr jeer baa laisweydiiyey qof kaxaa la waayey subayr intuu tegay osgaaladii dhex galay bartanka u galay iyo habeenka oo dhan iskala joogay wuxuu yihi abuu sufyaan colkaa baanduule wa oo mushrikii gaalada u weynaa oo intay dhaxan ka baatay qoryo jirtay caloosha dhalaalinayaan taa ka u gaaray lee baan ku dhufan lahaa nabigaa yihi warun ii keen walaa tuxdid shayan dhibaato kale ha samaynin warun ii keen iyo xaaladooda keliya kolkaasaan iibu lee ma ku dhufataa caloosha ha dhintay waa mugdi laysma arko dab uu kulaalaya waa abu sufyaan waa yaqaan waa laba nin oo qurashya markaasaan qawlkii nabiga xusuustay buu yihi waxaase igu daraa safkii markaan ku jire meeshii fadhiyey yaa abu sufyaan yihi isba waa abwaan dagaal war in layna soo dhexgalaa laga yaabaa nin la arka ninka kugu xiga gacanta qabe waa kumada ixraaj baa iman la hadii layga horumaro kolkaasaan labadan udhexeeyey labadiiba qabtay oon kana iri waa kuma kana waa kuma su-aashii kala hormaray buu yihi kolka in anaga la ishaale waa dhici weyday kolkuu xaaladooda ogaaday abu sufyaan baa yihi war waxaan qabo iyo rafaad iyo mashaqayntaan ka badan ma joogi karno berri waa sabr noqonaya ninkii la noqonayo warkii oo dhan markuu soo ogaaday buu kusoo noqday nabiga isagoo salaatuleil tukanayo u yimid wuxuu yihi isagoo tukanayan agfariday kolkaasaa maraduu gaboo weyneyd buu korkayga saaray oo meeshaa markuu leeyahay nabiga nabi la arkaaba wuxuu lahaa nin jacaylkiisu u gaar yahay anigase ninka jacaylkiisa ii gaar yahay waa zubayr zubayr waa ninka markaasaa rasuulku yihi isqi yaa zubayr wasarix ilmaa lijaari hore beerto u waraabsay biyaha usiid adariskaas markaasaa kii kuulaado an kaana bnu camatika ma markay eedadaa dhashay baad leedahay saa darteed beerta waraabsay hadda usiida fatalawana wajhu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam wejigii rasuulka caro darteed midabaysay maxaa yeelay markii horeba taysiir iyo tashiil buu nabiga sameeyey ee alxaqu liman sabaka qaanuuniyan iyo nidaamba wuxuu ahaa ninkan doorta inu waraabsado kadib usii daaya markaasuu yihi bisilma ayaa zubay xataa yabluga almaa fi ljidaal intaad biyaha xirto derbiga markuu biyaha tago kadib siida markaa dambe subay xaqiisii buu mariyey tan dambeed nabiga maray waa cadli midii horna taysiir bay ahayd aayadaanaas mid kolkaa midkaan ansaariga ee nabiga eediya waxaa ku sheegaya maa kaana muxamedun aba axadin min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin wakana allahu bikuli shayin caliiman kolka aayadaasaa timid imaan la awayo xukunka nabigo la farageliyo ama lagu qanci waayo ama meela kale laga doondoonto waa naqsun fi liimaan kolkaasaa rabbi dhaartoo yihi falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum wixii iyaga hawd ka noqda way isku qabtaan ilaa adiga ay kaaga xukuntamaan kolkaad garta naqday xukmisaana uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliiman iman la marka wax iswaafaqsan aayaddii iyo xadiidkan uu rasuulku yihi laa yuuminu axadukum xataa yakuna hawaahu tabacan lima ji'tu bih kolka waa in rasuulka iyo sunadiisa iyo diinta uu la yimidna ay noqoto wixii uu xukumaye imaamka ah adigana aad ku xirnaato oo markaa naftaada bal naf kaleba daayo in naftaada waxay kuu tilmaantay intaad meel iska dhigto aada qaadatid wixii nabiga kuu tilmaamo wey wasadaqa allahu id yaquul annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum waxaa kaloo markaa uu lamid yahay xadiidka xadiid kaloo rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waladii nafsi biyadi ilaaha ay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay in laa yu'min axadukum qofkii wax ma rumayn xataa akuna ilaa aniga nabiga aan ka noqdo axaba ilayhi isaga mid loo jacayl badan yahay min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin intaasoo dhan dad idaylkii ilaa aad aniga iga jeclaataan imaankiini waa dhiman yahay markuu sidaa u hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa sayd cumar yaa rasuul allah wallahi inii la uxibuka ilaa min nafsi alatii bayna jambaya nafta aniga igu jirta maana waxaan kaa jeclayn lama arko markaasuu yidhi lisa yaa cumar weli iimaankii rey maadan gaarin ilaah baa markii dambe qalbigiisa ku dejiyey markaas yaa rasuulallahi wallahi inaka la axabu ilaya xataa min nafsi alaana yaa cumar buu yihi iimaankaagu waa dhamaystir hadduu iimaankaaga buuxa kolka waxa wey haddii nabiga sunadiisa wax kala kala qaalisanaato wax kastaba hadday kala qaalisan tahay oo qof daba socda a tahay iimaankaagu waa buuxaa wa ilaa intaad hawiya hidiyo dhaqan iyo taqaaliid ku garab wadid intaad ku garab wadid oo ictibaaraad kale masalan suna min sunati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam sunnadii rasuulka liasbaabi aakhar markaad u dhinaco marayso sida su-aasheenii galabtoo kale laga hadlayo garka ma la xiiri karaa haddii nabiga garkii hala daayo uu ku yidhi oo in la daayo waa waajibe laakiin adiga aad sunnaba u taqaanid liictibaarin aakhar inaad u xirtid kolkaa iimaankaagii baa dhaawacan kolka xadiidka wuxuu caddaynaya ama iimaankaagii baa dhaawacan ama naftaadu waxay noqon doontaa mid hogaansan una hoggaansan sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo adiga sunnadii inaad rumayso raacdo maahaane wax aaraa iyo afkaara adan midna sunnada ku dhac lahayn fii suurati nuur ayaynu ugu tegi doonaa inamaa kana qawla almu'miniin idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicnaa waatacnaa wa ulaaika hum lmuflixuun kuwan ilaah iyo rasuul warkooda war ku daray ee haddii la yihahdo ilaah asaan yiri ama rasuulka iyo asaan yiri dhahaya samicnaa waatacnaa wada kaloo kuu banaan qof mu'mina war kale u banaan male inamaa kana qawla almu'miniin ilaa dadka rumeeyey ereyga u xalaashaha waxa wey idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi haddii aliya rasuul loogu yeero liyaxkuma baynahum inuu xukumo daraaddeed loogu yeero an yaquuluu mu'miniinta waa inay yidhahdaan samicnaa aliya rasuul warkoodii maqalay wa awdacnaa waxayna fareena yeel kolkaasuu ilaah yihi wa ulaaika hum lmuflixuun kuwa liibaanayo waa kuwa kolka kuwa ayaa kasoo horjeeda waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkifu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiim haddaad ilaah warkiisa caasisid ka rasuulka caasisid adiga soocadaa uma banbixin kolkaa naftaada iyo hawadaada waa inaad ogolaysiisid mutaabacatu sunnati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa yu'minu axadukum qofkiin wax ma rumayn oo masaladu ama itibaac ama iimaan la-aan labadaasay maraysaa laa yu'minu axadukum qofkiin mu'min maaha xataa yakuna hawaahu ilaa hawadiisu ay ka noqoto tabacan mid raacsan limaa wixii aan ji'tu aniga la imid rasuulkaa bihi maaga xadiidun xasanun saxiixun xadiid caafimaad gabo raweynaahu imaamu nawowi xadiidkan waanu warinay fii kitaabi lxuja kitaablxuja gudihii baan xadiidkan ka keenay biisnaadin cuskiino suubanaha la cuskiyaan ku keenay cuskiinadaasoo saxiixin caafimaad qabta alxadiidu thani waalarbacuun xadiidka labiiyo afartanaad cashirkana u dambeeya kitaabkao dhanna u dambeeya saxaabiga wariyey anas ibni maaligu rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii baariga ee nabiga markii uu madiine tegey inta reer madiine rasuulku yihi ilmo yaroo gacan yaro oo caaqilan u baahnahay wixii madiine joogay dhalinyaro ah anas laga dooray suubanaha loo keenay toban sano u adeegayay anas baa rasuulka dabeecadiisa noo sheegayay wuxuu yihi waxaan sameeyey maxaad u samaysay weligii iman dhihin waxaanan samayn maxaad u samayn weyday iman dhihin wuxuu dhihi jiray maasha allahu ka wixii ilaah raba waa ahaanaya waxaan ala rabina ma ahaanaya marka wixii la samey waayey allaan rabin wixii la sameeyey allaa rabay dabeecadaas wa xagga raashinka iyo cuntada wixii cajabgeliya ana waa dhadhamin jiray waxaan cajabgelinina isagoon dhaliilin buu iska dhaafi jiray wuxuu leeyahay anas gacmaha rasuulka xariirta waa ka jilcanayeen wax la udgoo dhanna dhihi dhiidka nabigaa ka udgoonaa markuu anas nabiga tilmaamayo yaab wey xadar iyo safar midna kuma uusan faaruqin kolkaasuu toban sana u adeegayay isagoo labaatan jir anas yahay yaa nabigu dhintay intuusan nabiga dhiman wadaad umu sulaym la yihaah oo qiimi badnayd ba anas dhashay intay u timid bay tihi yaa rasuulallah wiilkaagan anasa u duce markaasaa nabigu saddex ugu duceeyey cimri waa ugu duceeyey xoolana waa ugu duceeyey jannana waa ugu duceey cimrigii anas saddex iyo siddeetan sano nabiga kadib noolaa siduu u amriyoo kale lama arag boqol buu dhaafay intuu nabiga la noolaa intuu madiine joogay oos abubakar khilaafadii qabsoos la noolaa oo cumar uga dambeeyoos la noolaa oos cusmaan uga dambeeyoos la noolaa oos cali uga dambeeyoos la noolaa oo uu macaawiye la noolaa xajaaj ibnu yuusuf oo uu u diray ciraaq cabdilmelig ibni marwan ba amiir lmu'miniina kolkaa inta uu nin la noolaa xaakim arag nabiguu la noolaa abubakar buu la noolaa cumar buu la noolaa cuhmaan buu la noolaa cali buu la noolaa mucaawiyuu la noolaa yaziid ibni mucaawiya wakti dambe soo gaaray xajaaj bin yuusuf baa laga cabanaya oo cabdilmelig ibni marwan la shaqaynaya markaasaa xajaaj ibni yuusuf isleeyahay anas ninkaa dambeeya ma ma anas baa nin xajaaj ka dambeeya imaamu muslimiin wey anas ninkii nabiga tobanka sano u adeegay ee nabigu u duceeyey markaasuu maalinkii dambe hadadoo yihi haddaadan anas edab yeelanin waa ku warkii baa soo booday cabdilmalik ibni marwan oo dimishik jooga suuriya amiir lmu'miniin kan gabarnatoor uu ahaa saa u hadlayo yaa warkii soo gaaray xogaa il buu xajaaj ibnu yuusuf lacnatullahi caleyka yaa acwar inuu warkad igu soo koray maanas baa tabato u dhawaatay laba isleeg haddaan kaa dhigi ilahay ma aqaano asxaabu rasuulilah wixii ka dambeeya meeshii ay joogaan adoon waxaa tahay la arkin miyaad aga anas u agajuglaysay anasna inta loo yimid oo la yidhi intii in laga faa'iidaysta la damhay yaa la yidhi anasow xajaaj ibni yuusuf basruu jooga anas aakhiru man maata min asxaabati bilbasr magaaladan basre la yidhaah weli magacii bay leedahay ee ceebta ee ciraaq ku taal saxaabi ku dhintu u dambeeyey waxaala xajaaj ibnu yuusuf waana dhibay u taga nagala hadal hadduu ku maqli waayana qaba anas xikmadiisa wuxuu yihi maa min zamanin ila waladii bacdahu sharun minhu samictuhu min nabiyikum sala allahu alayhi wasalam dhibka inta kasii badan doonaa madaxda hadday khaloocataa lagu sabree la yihi halla habaara lama dhihin anas ibni maalik ninkaasu a kolkaa muddadaa badan buu noolaa saddex iyo sideetan sano yuu nabiga kadib noolaa kolka cimriga caruurtiisii anas oo nool bay saddex boqol dhaafe anas oo nool yay reer anas saddex boqol oo qof dhaafeen reer weyn buu madiine kulaha waa ansaari waa reer madiina waa dadkii meesha loogu yimid timirtu sanadkii caadatan kol bay dhashaa waa kii qur-aanka tuuti ug lahaa kulla xiinin biidni rabbi ah sanadiiba mar bay dhashaa laakin ta anas may mucjizatan lirasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ay ahayd sanadkii laba goor bay dhali jirtay kolkaas anas wuxuu dhihi jiray nabiga saddex buu iigu duceeyey hooyadii baa nabiga ii bariday nabigana waa ii duceeyey cimri iyo maal iyo januu igu duceeyey maalkii waa haya cimrigiina waa haya mar haddaan labadan helay jannadiina waa filay kolka anas wuxuu kamid yahay min almuksiriin dadkii axaadiistooda badatay oo kumanyaal dhaaftay ayuu anas ku jira anas baa xadiidka wariyey xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay mawduuc aad u weyn oo muhima ah. mawduucan uu ku saabsan yahay waa mawduuc in kitaabka lagu gabagabeeyaana ay muhim ahay sixatu raxmatillah sixatu raxmatillah ilaa naxariistiisa waa waasanaanteeda iyo wixii dembi laga galo hadduusan shirki ahayn intii kale tawbaa ku filan waxaa kamid aha xadiiska ereyadiisa xadiidku waa qusi ilaah baa yiri ya bna aadam law ataytanii biquraabi lardi khataayaa haddaad iila timaadid gafafyaa dhulka muggiisa huma laqiitanii laa tushriku bi shay-a gababka shirki kuma jiraan shirka alla ka duubsi qaadan maayo saraxatan buu noogu cadeeyey in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashkur kaas dhaafid male korkaad ilaah iyo uunka wax ka dhaxaysiisid ood ilaah addoommadiisa ka dabawadi ma adaab alla aqoonsadayba haddaad alla taqaanid miyaad hayrallahi ka dabawadi lahayd qul allah suma darhum fii khawlihim yalcabuun allah intaad tirahdid uunka intiisa kale dan wada amaa haddaad shirki samaysid ood hayrullahi macallahi ku sheegtid inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi ljana wa ma'waahu naar waman yushrik billah fakaanamaa khara min asamaa fataktafuhu tayru aw taawi bihi riixu fii makaanin saxiiqi rajamalow rasuulka waxaa lagu yiri walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakunana min alkhasiriin mushrik wax anfacaya male shirkina waa dembi dhaafidka wey amaa waxaan shirki ahayn oo gaf ee la galo dhaafid buu leeya tawba nasuxa ayuunbuu u baahan yahay kolka xadiidka wuxuu ku saabsan yahay mawduucaas raxmad ilaasay waasac u tahay iyo sida rabbi addoomaha ugu dambi dhaafayo laakiin ilaah uu kaa rabo inaad ku xirnaatid baabkiisa tugtid oo beridid waa mawduuc muhiima mudana kitaabka in lagu gabagabeeyo alxadiisu thaniya walarbacuun xadiidka laba iyo afartanaad can anasin anas xaggi baa laga wariyey radiya allahu ilaa raalli ha noqdo anu anas xaggii qaala anas wuxuu yidhi samictu haddaan anas ahay waxaan maqlay rasuulallah ale rasuulkii baan maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii iyo wa aalihi intii rumaysay raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiye yaquulu isagoo nabiga leh ayaan maqlay qaala allahu tacaala labadii shay aan yidhi xadiidka markuu qudsi yahay ama qaala allahu tacaala baa la yihaa ama qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fii ma yarwiihi can rabbihi labadan cibaaro mid ahaan ayaa xadiidka qudsigaa lagu wariyaa kolka fiimaa yarwiihi can rabbihi axaadiistii qudsigee horey noo soo martay inuu kusoo leeyay kan qaala allahu tacaala qur-aanka oo kale wey lafduhu wa macnaahu min allahi buu qaala allahu tacaala ilaah baa sima hadloo yihi ilaah wuxuu yihi ya bna aadam odagii aynu ka beernay magiciisi baa laynugala hadlay kolkaa rabbi subxaanahu caza wajal uunka insan kala xigin arag addoommana loo wada yahay aadam awlaadiisii inaka adiga ibni aadama maa dacawtani intaad aniga allah ibaryaysid oo warajawtani khayr iga filanaysid hafartu laka waa kuu dhaafayaa calaa mixwa wixii baan kuu dhaafaya kaana ahaaday ninka xaggaaga gad waxaad gashay oo dhan wa iska dhaafayaa marba haddaad i aqoonsatay ood igu soo laabato oo ibariday ogaatay alle inaad leedahay gaf inaad gashayna ogaatay allena inuu janniya naar leeyahay haddaad ogaatay waa kuu dhaafaya walaa ubaali dembigaaga intuu leeyahay danka maryo marka ilah wax lama weyna waxa inaga inala weyn alla lama weyna waxbana agtiisa kamaaha wax alla wixii weynba raxmada allah kasii weyn wasadaqa allahu in yaquul waraxmatii wasixad kulashay kolkaa waxaan kaloo dhan shay bay gelayaan waraxmatii wasixad kula shay naxariistaydu wax walba way u waasac noqotaa oo wax walba naxariista ee baa ka wey sidaa daraadeed baa la yihi ilaah naxariistiisa boqol qaybeed buu ka dhigay boqolkii qaybood ee naxariista alla loo qaybiyey sagaal iyo sagaashan jannadaa la dhigay mid keliya ta adduunka la keenay tii adduunka la keenay baa naflaha lagu baahiyey kolkaasaa xayawaanka maalaayo caqilka ah. faras baa ugu naxariis daran baa la yihaa markuu ilmo dhalo ilmaha yara dhashay waa hoos galgalanaya wixii dhalay buu hoos galgalanaya kolkaa markuu lagu xaggalo waa ka durkaya kii dhalaa durkaayo caqli ugama durkaayo way isaga istaagi lahaa raxmad raxmad ilaa qalbigiisa gelisay shimbirta ilmay dhalaysaa banaankaasay dhigaysaa iyadoo kaa duuli lahay inaad cagta saarto markaas ka irqaaqaysa haddana waa kugu wareegeysanaysa waa naxariis waxay iyadii nafteedii baa gaasaan iska dhigtay kolkaa wixii gabow iyo qorax ku dhixi lahaa ukunta iyada xijaabaysa ale naxariisu haddii neefka yaruu neefkii dhalay nuugaayo korba naasku afka ku haya lafta ku beegan buu ka dabcinaya calashaan ilmahaas inaynu miidaan miisaanka gaarin naasku afka ku hayo lugtuu ku toosan yahay kor buu u qaadayaa neefka la nuugaayo calashaan lugta miisaankeeda iyo ilmaha dhatay ka ilaalina kolka waxa makhluuqaadkiiyo naflaha isugu raxmanayaan waa halkii gabal keliya sagaal iyo sagaashankii kalena jannada xaggaa loogu tegaya kolka xadiidka waxa wey uu ilaah subxaanahu caza wajala inoo sheegay intaynu alla ka baqayno baryayno alla waxaynu dambi galay waa inoo dhaafay rasuulku ma asara man istakfar qofka mar hadduusan dembigii u galay uusan istikfaar hadduu keeno walow fi lyawmi hal maalin gudaheed sabciina mara hal dembi hadduu galo meen buu sheegay ilaah buu uga tooba keenay haddana wuu sheegay waa uga tooba keenay toddobaatan ka hor buu isku nooc ku noqday toddobaatan waa loo dhaafay keliya marka aad toobada keenaysa shuruudu tawba waa taaban doonaay waa inay tawbadu nasuuxa haddayna nasuuxa noqonin baa daran kolka xadiidka muxuu tilmaamay ya bna aadam aadam inankiisiyow inaka adiga ibna aadama maa dacawtani intaad ibaryaysid ay tuugaysid ee allow aad leedahay oo warajawtani aad kuu daraynaysid aniga raxmadayda filaysid kafartu laka waa kuu dhaafaya calaamaa baan kuu dhaafaya kaana ahaaday ninka adiga xaggaaga walaa ubaaligi dembigaaga inuu yahay iyo noocuu yahayna aniga danan kale leeyahay lama arko xadiidkan wuxuu lamid yahay xadiidkii rasuulka uu yidhi lallahu afraxu bitawbati cabdihi min axadikum lidalatii la wajadaha maali aad weyday markaad heshisaad ugu faraxdo si qadaran buu alla ugu farxa haddana ilduufoo gafay oo macsiya dembi galay oo dabay alla kusoo noqday abu ayub alansaari saxaabi jaliila oo reer madiine ah wey waa ninkii suubanaha markuu madiine tegay uu gurigiisa ku degay nafta markay qabatay buu yihi xadiis baan nabiga ka maqlay awalna waa qarin jiray haddaanse maanta aakhira adaya waa sheegaya xadiidkan muxuu ahaa samictuhu yaquul suubanahooleh baan maqlay lawla anakum tudnibuun la lakhalaqa allahu khalqan yadnibuuna fayafir lah haddaydan dambaabaynin rabbi addoomo kaloo dambaabo u tawbadkeenas dhaafuu abuuran lahaa kolka xadiidka macnihiisii baad moodaa dhiirigelin dambigii laysku dhiirigelinayo kolkaa abu ayuubil ansaari wa isaga aamusay kolkuu dhimanayay ayuu dembigii cilmiga qarintiisa xaqa baqdin uu ka qabuu sheegay kolka waxaa ka weyn gafka la galay tawbadaa ka weyn faqrada labaad ee xadiidka wuxuu ilaah yihi subxaana ya bna aadam aadam inankiisiiyow law balagad hadday gaarto dunuubuka dembiyaalkaaga anaana sama samada daruuradaheeda daruuraha samada ku yaal haddii dembigaagu gaaro uma istakfartani ilaahu dembigaygii daruuruhu gaaray idhaaf haddaad tidhaahid afafartu laka waan ku kii horun buu yabna aadam aadam inankiisa low balagan hadday gaarto dunuubuka dambiyaalkaaga canaana sama samada daruuraheeda hadday gaarto uma ka gadal istafartani aada dhaafid iga barido hafartu laka waa ku dhaafay waxay lamid tahay walaw anahum idlamuu anfusahum jaa-uuka faastakfaru llah wastakfara lahum rasuul lawajadu llaha tawaaba raxim waman yagsib khati'atan aw isman qofka waman yagsib isman fainamaa yasibu calaa nafsihi waman yacmal suu-an aw yadlim nafsahu uma yastakfir illaha yajid illaha gafura raxiim fakrada u dambaysa xadiiska ya bna aadam aadam inankiisow law ataytanii haddaad aniga allaha ila timaadid qiyaamo biquraabi lardi dhulka muggi khataayaa dembiyaalaa uma ka gadaa aad ila kulantid laa tushriku bi adoon aniga allah ila wadaajin shay aan wax kale an allanimadayda la wadaajin laataytuka waxaan kula iman biquraabihaa ardada muggeed makfiratan dhaafid yaala ah keliyata waxaa lagaa codsaday shirki inaadan samaynin laakiin dembigaagu waxaan shirki ahayn ba hadduu yahay inkastaa tiraha la ekaado dhaafida allaa ka weyn xadiis baa macnaha ku yimid kale oo ilaah wuxuu yidhi subxaana ana cinda dani abdi b falyadun bi maasha addoonkayga wuxuu iga malaysta ayuun baanu ahay kolkaa malo wanaagsan alla in laga maleeyo oo makfiro iyo dembi dhaas iyo janno laga fiso min alacmaali saalixati kamid a amaa rabbi maraxu inaad ka malaysid wadanantum danna sawi wa kuntum qawman buura taas waa lagu halaagsama waana lagu cadaamutaa sababta waxaad loo kufriba ilaa xumada ahaluma aha maxaad xuma uga filaysa ahalbowma xadiis kale isna sidaas oo kale ku yimid oo addoonka markii intuu dambaabo uu ilaah dhaafid warsado uu alla leeyahay addoonka iyo wuxuu ogaaday inuu dambaabay wuuna leeyahay alla dembigana dhaafa hadduusan dhaafinna wax ciqaaba kolkaas saddex afar jeer buu ku noqday kolkaasuu yidhi in alla inta aad aniga ay aqoonsanayso ee dambi dhaafid iga baryayso waa ku dhaafayaw yabna aadam aadam inankiisiyo low ataytani haddaad ila timaadid biquraabi lardi dhulka muggiisa khadaayaa kafafyaala uma ka gabalaad naqirtani ila kulantid laa tushriku adoo aniga allaa la wadaajin bi aniga shay-an wax kale laataytuka waxaan kula iman biquraabiha ardada mugeed makfiratan dembi dhaafida rawaahu xadiidka waxaa wariyey atirmidiyu waqaala wuxuu yihi imaamu tirmidi xadiidun xasanun saxiixun labadaa cibaaro isugu daray waana saxiix kolka waxaa cibaarada xadiidka u dambaysa oo makfirada iyo tawbada la sheegay baa shuruud leh tuubada shuruudeedu waa saddex marka hore iklaac gafka inaad ka foqdid marka labaadna aada qoomameyshid marka saddexaadna inaadan ku laaban aada niyootid marka saddexdaa shardi aad wixii gafka adii alla ka dhexeeya haddii gaf bani aadam ku jirana xuquuqdii kale lagu leeyahay ad gudanaysaa haddii dembigaad kashay kafaaro uu leeyahay kafaaradii baad bixinaysaa markii sidaa ay noqoto tawbadaadaa nasuuxay noqotay shuruudeediina waa buuxdaa haddaadan shuruudda toobada dhamayn kalmustahzi'i bigambihi adoo dembigii faraha kula jira oo aanan ka fugin kana goomamoonin ilaahu idhaaf haddaa tidaahay ilaahu idhaaf taas nafteeda dembigii bay ku tirsan waila inaad dembiga gacanta kala baxdid kana goomamootid inaadan dib ugu laabana niyootid xuquuq aadam haddii lagu lahaa iska bixisid kafaara haddii eeba kugu lahaa bixisid aada nadaamootood noqotaal raba waa ilaa adoo dambigii kula fiican yahi oo ku qoslaya ama inaad ku laabata niyeysan naga dhawa cumraysan doonaaye waxaas tawbadna ma aha wallahu aclam